alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan calayna wاkfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii ictiqaadu ibn abi zayd alqayrawaani raximah llah ah, adilada qadarka ku saabsan wax ka mida waa sheegnay adilo badan baana de ku soo aroortay arkaanta iimaankana waa ka mid nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi kullu shayin biqadarin xata alcajzi waalkays xata alcajzi waalkaysi waa la odhan karaa xata alcajzu waalkaysuna waa la odhan karaa shuraaxduna waa sheegeen sida qaadi ciyaad wakayruh marfuuc iyo majruur labadaba inay u soo wariyeen marka la rafciyo xata alcajzu walkaysu taxtu xataadu eh, caatifo weeye waxay noqonaysaa in kulluda lagu cadfay marka la jaro oo xata alcajzi walkaysi la yidhaahdana waxay noqonaysaa shay inta in lagu cadfay shay inta in lagu cadfay ayay noqonaysaa marka shay kastaaba qadar buu ku dhacayaa kulay ku tahay awoodi waaga wax la awoodi waayo iyo nashaadkiiyo firfircoonida shay markaa waxa weeye la awoodo oo markaa la samayn karo cajziga asal ahaan waxaa loo isticmaalaa cadam alqudra ayaa loo isticmaalaa allahuma innii acuudu bika min alcajzi waalkasal labada mid walba waa cadamu lficli in ficilkii la samayn waayo cajzigu iyo kasalku laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna waxaa loo samayn waayey licadami alqudra inaan la kari karayn waa cajsigee kasalkana waxaa loo samayn waayey wahsi laga wahsanaayo laakiin la kari karaayo marka halkan in asalkeedii lagu wadoo la yidhahdo cajsiga waxaa laga tilmaamayaa cadamu alqudra inaan la awoodaynin waa weji culamada qaarkoodna wejigaa waa mareen wejiga labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo maya hadda waxaa looga jeedaa yacni ficilkii in la samayn waayo umbaa laga tilmaamayaa walow haba loo samayn waayo ama wahsad ama awoodi waah loo samayn waayo oo macnihii asalkee loo isticmaalayay macno ka caamsan baa hadda looga jeedaa marka shay waliba wuxuu ku dhacayaa qadar buu ku dhacayaa maqaadirta khalaa'iqduna dhammaan waa wada qoran tahay waxa alla waxa dhaci doona ilaa yowmi alqiyaama waxaanu ilaahay qadarinna ma jiraan cidda qadarka beenisaana waa gaaloobaysaa hadday ilaaqan u beeniso waa gaaloobaysaa hadday cilmiga ilaahay inkiraan oo dafiraanna waa gaaloobayaan waynu soo sheegnay markaa asarkii imaamu shaafici waghayruhu ay yidhaahdeen khasimu lqadariyati bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu marka qadarku arkaanta iimaanku ka mid yahay waxallo waxa dhacayaa waa wax qoran cidda lumaysa cidda xumaan samaynaysa cidda wanaag samaynaysa laakiin taa macnaheedu ma aha marka la yidhaha ilaahay ashyaada waa qadaray baadi iyo hanuunna waa qadaray in lagu dirqiyey yacni markaa dadka waxaynay doonaynin oo dadku ficil xaqiiqiya iyo ikhtiyaar iyo iraado inaynay lahayn in loo qaato maaha qadarka waxaa ku lumay laba qolo qolo waxaa la qadariya waa nufaatu lqadar waa qolada qadarka dafiraysa ee diidaysa qolana waxaa la yidhaahdaa jabriya waa qolada qadarka sugisteeda ku talax tagtay ilaa addoonka ay ka siibeen ficilka iyo iraadada iyo ikhtiyaarka ay ka siibeen oo yidhaahdeen waxbaba samayn maayee qadar baa sidaa u walhinaya u sita jabriya waxay leeyihin alinsaan majbuur qofku waa dilqisan yahay bay yidhaahdeenoo wax ficil iyo ikhtiyaar iyo iraadaa ah leh hadda afcaasha maxaa loogu tiirinaya waxay yidhahen majaaz ahaan baa loogu tiirinaya wa cala sabiili majaaz la cala sabiil xaqiiqa qaar waxay ka cabireen alinsaanu mukhtaarun suuratan majbuurun xaqiiqatan ashaacirada qaarkoodna sidaa waabay yidhaahdeen mutasawifadana in badan baaba saa cabiray qofku muuqaalkiiyo suurada markaad ka eegto waa mid wax kala dooranayu u egyahay xagga muuqaalkiisa laakiin majbuurun xaqiiqatan xaqiiqa ahaan waa mid markaa dirqisan oo khasban weeye waa jabri saas aawadee waxay odhanayaan laa faacila ila allah faacilan allah ayni ma jira bay leeyihin waxay ka dhigayaan qaarkood tawxiid inay tahay intaas laa faacila ila allah mana saxnaa waayo allah ficil xaqiiqi uu leeyahay addoommaduna ficil xaqiiqi ay leeyihiin labada xaqiiqana waa kala duwan yihin afcaasha addoommadu waa makhluuqatun lilaah waana kasab addoommada ka dhacaya iyo ficil ay samaynayaan waa afcaashoodii iyo acmaashoodii weyi laakiin wax kasta oo dhacaya allah baa abuuray inuu allah abuurayna inuu ficilkiisii yahay oo bimacnaa isagu faacil u yahay ficilkan macnuhu ma aha waayo ilaahay fawaaxishta iyo xumaanta loo tiirin maayo waxay qaarkood dooneen inay deliishadaan oo jabriga u deliishadaan wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa markaase waxay yidhaahdeen markaad tuuraysay adigu waxba maa tuurin suurad ahaan markaad u tuuraysay adigu waxmaa tuurin xaqiiqatan allah baa u tuuray marka ficiladu xaqiiq ahaan inay allah uga dhacayaan ba aayaddu u daliil bay yidhaahdeen ficilada addoommadu samaynayaan sax maaha warka noocaas waa war qaldan baatil weyn waxaana ka laasimaysaoo ka dhalanaysaa fawaxishta iyo xumaanta inaan ilaahay laga nasihin baa ka imanaysa wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama bal haddii ficilada addoommada sidaas laga lagu miisaamo maxay noqonaysa oo nasaqaasoo kale lagu keeno wamaa sallayta id sallayta walaakina allaha salla miyaa la odhanaya marka addoonkuu tukanaayo salaaddu xaqiiqatan ay uga dhacaysaa ma allah baa tukanaya maya addoonkaa tukanaya wamaa sumta id sumta walaakina allaha saama miyaa la odhanaya wamaa kafarta id kafarta walaakina allaha kafara miyaa la odhanaya wamaa zanayta id zanayta subxaana allah ilahay baa xumaan ka nasahan in la yidhahdo ficil kastaba xaqiiqatan allah buu uga dhacayaa oo laa faacila ila allah waa arrin baatil ah weeye aayadduna daliil uma aha hadda maxaa looga jeedaa aayadda ruux odhan karaa ma jiro wamaa zanayta id zanayta walaakina allaha zanaa mid odhan karaa ma jiro isagoo sarta ku miisaamaya ruux odhan karaa ma jiro culamada qaar baa waxay yidhahdeen rubba qaacidatin ya ama waxay ka cabiraan kam min qaacidatin low calima saaxibuha maa tu'addii ilayhi lam yaqulha ruba qaacidatin low calima saaxibuha maa tu'addii ilayha lam yaqulha badanaa qaacido ka odhanaya hadduu garanaayo waxa qaacidadaa ka laasimayay keensanayso aanu yidhaahdeen marka arrin la odhan karo aayadda loo deliishan karo ma aha ficil kastaaba suuratan addoonku uga dhacaya laakiin xaqiiqatan allah buu uga dhacaya waa arrin baatil ah weeye nusuustii adilada iyo ijmaaca ahlu sunnada ka hor imanaya garannay istidlaalkooda inuu baatil yahay haddaba maxaa aayadda lagu tawjiihinaya lagu fasiraya macnaha aayadda looga jeedo maxaa lagu xambaaraya macnaha waxaa la odhanayaa wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ramyigu wuxuu leeyahay bilow iyo dhammaad ridista gacanta laga ridaa waa rami barta in lagu dhuftaana oo lala helaana waa ramyi marka midna waxaa la alxadfu midna alisaabatu baa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ciid ayuu qaaday waa saydhiyey oo gaaladii buu ku saydhiyey ilaahay baa ciidda gaadhsiiyey wejiyadoodii iyo indhahoodii gaadhsiiye markaasaa indhaha u wada gashay marka wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama ay wamaa asabta id xadafta wamaa asabta id xadafta walaakina allaha asaab adigu maad asiibsiin ciidda indhahooda maad wada gaadhsiinnin oo maad asiibsiinnin markaad gacantaada ka tuurto ka riday laakiin ilaahay baa haleeshiyeyoo indhaha ugu wada shubay indhahooda wada gaadhsiiyey marka waa ramyiga bilowgiisii wuxuu ka dhacayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam gaadhsiinta barta la gaadhsiinayo oo markaa gaaladii ay indhaha kaga wada shubmaysana oo mid walba indhaha ay kaga dhacaysana waxa weeye ilaahay baa haleeshiiyey marka ka nebiga laga nafyinaya waxa weeye waa haleeshiinta uu wada haleeshiiyo indhahoodoo dhan wada gaadhsiiyo ta loo sugayaana almusbatu hayru lmanfiyi baa la yidhahdaa waa qaacidu almusbatu hayru lmanfiyi ka la sugaya waa ka duwan yahay ka la nafinaayo ramyi nebiga waa loo sugay oo waa loo isbaatiyey midna waa laga nafiyey labadu way kala duwan yihiinoo isla mid maaha midna waa isaabada oo nebiga laga nafinaayo haleeshiinta uu wada haleeshiiyey waa laga nafinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa haleeshiyaa laga tilmaamaya midna waxa weeye waa riditaanka uu gacantiisa ka riday ee ka tuuray marka aayaddaas sidaasaan wax daliili ugu jirin jabriyada wax daliili aan ugu jirin in la yidhaahdo addoommada ficilada waxaa loogu tiirinayaa iyo iraadada iyo ikhtiyaarka iyo mashii'ada majaaz ahaanna waa arrin khaladoo almajaazu waxa weeye waa xaggii looma kaco inta xaqiiqa suuragal tahay asalna waxa u hadalka xaqiiqa alasl fi lkalaami alxaqiiqa asal waxa u hadalka xaqiiqada u asla xaqiiqadana lagu xambaaraya daruuro kalifaysa majaas xaggii in loo kacana meesha ma taalo culammaduna waxay ku kulansan yihiin hadalka hadday suuragal tahay in xaqiiqo lagu xambaaro in majaaz lagu xambaaro inaynay bannaanayn majaaskana waa inay jirtaa qariino xaqiiqada u diidaysa waa inay jirtaa minhu jaa'izun wamaa qad manacuu wa kullu waaxidin calayhi ajmacuu majaaskii waxaa ka mida mid jaa'isa iyo mid mamnuuca ka mid a saaxilmaraaqi wuxuu tilmaamaya mid waliba inay ijmaac tahay wuxuu soo naqlinayaa majaaska mid mamnuuca ihi oo mamnuucnimadiisa laysku waafaqsan yahay inuu markaa jiro ijmaac yahay waa kii qariinada ka maran weeye calaaqa ama qariina ayna jirin ama labada mid ahan aanu jirin kaasaa waxaa la odhanayaa waa mamnuuc marka majaas in lagu xambaaro bilijmaac qadariyada nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka yidhi alqadariyatu majuusu hadihi lumma sida kitaabka awalkiisa ba aynu sheegnay qadariyadu waa ummaddan majuuskeedii majuusoo kaley ka dhigan majuusku waa nimanka dabka caabuda oo laba khaaliq aaminsan mushrikiinta badankoodu laba khaaliq may aaminsanayn haalibkoodu laakiin bacdii mushrikiinta ka mid a oo qabayl laba khaaliq inay jiraan baa jiray sida majuuska oo kale marka dee markay yidhaahdeen afcaasha addoommada addoommada abuuranaya markay qadariyadu yidhaahdeen qolada qadarka diidaysaa markaasaa majuuskii ummaddan lagu itlaaqay sida xadiiska sunankuba ku soo arooray alqadariyatu majuus hadi lumma in mariduu falaa tacuuduuhum in mariduu falaa tacuuduuhum cidduu ilaahay hanuuniyo ayaa hanuunsan cidduu ilaahay lumiyana waa lumaysaa oo cid markaa hanuuninaysaa ma jirto ilaahay xaqiiqatan buu cidna hanuuniyaa cidna lumiyaa cid uu salan siiyaa oo waafajiyaa xaqa oo iimaanka qalbigooda geliyaa cidna ilaahay waa lumiyaa oo waa hoojiyaa oo hidaayad iyo tawfiiqa ayuu markaa yacni aanu siina ugu deeqin cidduu hanuuniyo hadaahum bifadlih wuxuu ku hanuuniyey ilaahay fadligiisa iyo galladiisa ayuu allah ku hanuuniyey raxmaddiisa iyo fadligiisa iyo nicmayntiisuu ku hanuuniyey isagaa ku galladaystay waman adallahum fa bicadlih cidduu ilaahay lumiyana wuxuu ku lumiyey cadaaladiis ma dulmiin ilaahay dulmi waa ka caagan yahay ina allaha laa yadlimu annaasa shay'a ilaahay waxba ma dulmiyo dulmi ilaahay waa ka caagan yahay marka cidda u lumiyey waa cidduu ilaahay ogaa inay dooranayaan baadida iyo xumaanta ciddaasuu ilaahay markaa lumiyey lumistana u qadaray waa cidduu sidaas ku ogaa markaa ilaahay dulmi wax la shaqo kuma leh qolada muctasilada markay qadarka diidayaan waxay u fahmeen qadarka hadday sugaan in eh, imanaayo dulmi markaase iyagoo taa ka cararaya ayay waxay yidhaahdeen ilaahay ma qadarin waxa dhacaya ee sharki iyo xumaanta ah laakiin qowlkooda nusuustu ka hor imanaya wa an tu'mina bilqadari khayrih wa sharih ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun kulu shayin biqadarin xata alcajzu walkays yani nusuusta qur'aan iyo xadiisba waxay caddaynayaan in ilaahay wax walba qadaray qoraalkana inuu sii qoray ayay markaa caddaynayaan qur'aanka iyo xadiiskuna ay arrinkaa markaa caddeeyeen waxay is yidhahdeen waa ka laasimaysaana kama laasimayso oo inuu ilaahay ashyaada qadaray dulmi ka dhalan maayo inuu ilaahay ogaa waxa dhici doona iyo waxay addoommadu samayn doonaan inuu sii qoray waxay samayn doonaan iyo waxa ka dhici doona iyo wuxuu ilaahay abuurayo dhammaan inuu ilaahay doonay waxa dhacayaa inay dhacaan afcaasha dhacaysa inuu abuuray kullu daalika marka kama laasimaayo waxa ismoodsiinaynu ka dhalanayso oo ah yacni in marka addoommada la dulmiyey oo inta wax lagu dirqiyey haddana lagu ciqaabay addoommadu ficilkoodii ikhtiyaarkooday ku sameeyeen waxa ay samaynayaana qadar bay haddana ku dhacday labaduna isdiidi maayaan labadu isma diidayaan in la qadaray waa shay in iyagu ficilkooda iyo ikhtiyaarkooda ku sameeyeen waa shay kale nusuustuna waxay sheegaysaa oo ay caddaynaysaa addoommadu ficillo iyo kasabbo inay leeyihiin taasna lagu abaalmarinaayo sawaab iyo ciqaab mid walba intaa lagu abaalmarinayo waxa ay sameeyey sheikhu waxau uhi raximah allah wa ana aliimaana qowlu billisaani wa ikhlaasun bilqalbi wa camalun biljawaarix waxaa kaloo ka mida waxyaalaha ay ku ijmaaceen a'immadii iyo imaamyaalkii ahlu sunne oo umuuraha ictiqaadka ka mida ana aliimaana inuu iimaanku qowlun billisaan uu yahay carabka lagu yidhaahdo waa afka laga qiro waa ikhlaasun bilqalbi iyo saafiyeelis qalbiga laga saafi yeelo oo ilaahay dartii qalbiga lagala yimaado oo yacni marka niyo lala yimaado ilaahay khaalis u ah wa camalun biljawaarix iyo camalfal xubnaha lagu camalfalo oo acmaasha wanaagsan lala yimaado qowlka waxaa loo jeedaa wax wanaagsan in la odhanayo shahaadataankaa ka mid a ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu allah camalun biljawaarix waxaa soo gelayaa camalka wanaagsan ee la samaynaayo sida salaada zakada soonka xajka jihaadka wa camalu biljawaarix wa wakayri dalik wakada macaasida iyo xumaanta laga tegayey iyo kufriga layska daynayo ilaahay dartii looga tegaayo waxay soo gelayaan yacni markaa iimaankay soo gudagelayaan ictiqaadka qalbiga laga caqiidaynaayo iyo niyada qalbiga laga niyeynaayo ikhlaas buu qalbigii ka cabiraye laakiin acmaal kale oo badan baa qalbiga ka dhacda ay ka mid tahay tawakulku ka mid yahay khawfka iyo rajaagu ka mid yahay maxabbadu ka mid tahay yacni sidqigu ka mid yahay idcaanka qalbigu ka mid yahay hoggaansanka qalbiga lala imanayaa ka mid yahay acmaasha kale quluubtu ay soo gelayso ictiqaadka qalbiga laga caqiidaynaya ay ka mid tahay oo afka marka laga qiraayo shahaadataanka laga qiraayo waa in qalbigana laga caqiideeyo laga rumeeyaa acmaalu quluubkiina lala yimaadaa marka qowlu lqalbi iyo camalu lqalbi labadaba waa in lala yimaadaa yaziidu biaacati iimaanku waa ziyaadaa aacaduu ku ziyaadaa waxyaalaha taacada ilaahay lagu ateecaayo buu ku kordhaa wa yanqusu bilmacsiya iimaanku waa nuqsaamaa bilmacsiyati sababta macsidana waa ku nuqsaamaa ba'du waa saabiyo labada mawdicba macsida sababteedana waa ku nuqsaamaa marka macsi lala yimaado iimaanka waa nuqsaamaya waxba u dhinmaya ha yeeshe macsida aan gaalnimada ahayni iimaankii burin mayso dib buu inooga keenayaa taas naqsan can xaqaa'iq alkamaali laa muxbita liliimaan waa caddeeyey halkanna waa ku caddeeyey iimaanku waa nuqsaamayaa sababta macsidu ku nuqsaamayaa naqsan nuqsaan buu nuqsaamayaa can xaqaa'iq alkamaal dhammaystiranka iimaanka xaqiiqooyinkoodii uu ka nuqsaamaayo laa muxbitan liliimaani iimaanka mid burinaya ma noqonayo naqsigaas oo iimaanka kuma buraayo macsi lala yimi laakiin macsidu iimaankay nuqsaaminaysa laa muxbitan liliimaani waxay noqonaysaa naqsigu maa burinaayo iimaankii burin maayo walaa qawlun ila bicamal walaa qawlun qowl ma jiro oo ma ansaxayo qowl ilaa bicamalin camal inuu heliyo mooye wax kale ku asixi maayo qowl mujarad oo lala yimaado yacni iimaankii kuma sugnaanayo walaa qowlun wa camalun ila biniya qowl iyo camalna ma ansaxayaan ilaa biniyati niya inay wehelisa mooyaane niyada waxaa loo jeedaa niyo ilaahay dartii ah oo ikhlaas looga jeedo walaa qawlun wa camalun wa niyatun ilaa bimuwaafaqati sunna oraah iyo camal iyo niyana ma jirto oo ma jirayso ilaa bimuwaafaqati sunna sunnada in la waafaqo mooyaane haddii sunnadii aynu waafaqsanayn ee bidca ay tahay waxay noqonaysaa khayru maqbuula midaan la aqbalay wuxuu halkan sheikhu kaga hadlayaa iimaanka tacriifkiisa cinda ahli sunnati waljamaca iimaanku waxay ka mid tahay meelaha yacni firaqu isku khilaafeen ee tafaraaruqu ka yimi tacriifka iimaanku ma shay waaxida mise waxa weeye waa ashyaa mutacadida qolyaha lumay qaarkood baa waxay yidhaahdeen iimaanku waa shay keli ah oo ama waa odhaha keliya ama waa tasdiiq yacni qalbi oo keliya ama waa wax qalbiga keligii ka dhaca ama waa wax marka carabka keligii ka dhaca iimaanku shay waaxida ma aha ashyaa mutacadidoo laysu geeya iimaan laysku yidhaahdaa waxaynu ka hadlaynaa iimaanka naafic ee qofka anfacaya cinda allah waxaa kala jira iimaan xukmi iyo iimaan xaqiiqi iimaanka xukmigii shay keliya waa ku sugnaadaa wax buriya haddaanu ka daba iman marka hore waa ku sugnaanaya waa maxay yacni qofku waxa weeye yacni iimaan in loo xukumaa waxay la mid tahay islaamnimay la macno noqonaysaa marka iimaan xukmi oo wuxuu ku sugnaanayaa iqraarka keliya ee afka uu ka qiraan bay ku sugnaanaysaa taasi waa iimaanka xukmiga ka tacriifkani ku saabsan yahay maaha kullu man aqara bishahaadatayn yani xukima lahu bilislaam islaam baa loo xukmaya islaamka loo xukumaya wuxuu la macno yahay iimaankii xukmiga ahaa sida a'immada ahlu sunnuhu marka ay yidhaahdeen ibnu rajab alxambali siduu kuu sheegay kitaabkiisa yani markaa sharaxa bukhaariga markuu kitaabu liimaan sharxaayo wakada a'immada kalena markaa ay sheegeen wakadaa shaykhulislaam ibnu taymiyana uu tilmaamay wakada marka waxa weeye alxaafid ibnu xajar laftiisuna uu sheegay oo markuu khilaafka ahlu sunnuhu iyo firaqu isku khilaafeen uu ka warramaayo tacriifka iimaanka wuxuu odhanayaa markaa in laakiin qofka loo xukumaayo iimaanka axkaamta adduunyo wuxuu ku sugnaanayaa iqraarka shahaadada la qirayo keliya xadiiskan baa marka ay culammadu ku xambaaraan sida imaam axmed ibnu xambal wakayruhuba ay sheegeen actiqha fa inaha mu'mina xadiisu aljaariya nabigu wuxuu weydiiyey laba su'aalood ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qaalat rasuulu allah qaala actiqha fa inaha mu'mina wulaatu lmurji'a oo qolada karaamiyada la yidhaahda ah waxay is yidhahdeen xadiiskaasi daliil buu idin yahay iimaanku waa iqraarka keliya oo carabka laga qiraayo xadiiska waa daliishadeen waxay is yidhahdeen xuja idinku sugan laakiin a'immadu waxay caddeeyeen sida shaykhulislaam ibnu taymiba sheegaayo inaan wax xuji ugu jirin wuxuuna ka soo naqliyey imaamu ahli sunnati waljamaaca oo axmed ibnu xambal ah inuu yidhi muraadka looga jeedaa waxay tahay xukmuhaa xukmu lmu'mina xukunkeedu waa xukunkii mu'minada laakiin lafdigu nebigu cabire waa maxay actiqha fa inaha mu'mina mise muslim uu yidhi mu'mina xadiisku wuxuu ugu sugan yahay yacni marka usuusha lagu soo wariyeyba actiqaha fa innaha mu'mina maxaa iimaanka nebigu ugu xukumay iimaanka wuxuu ugu xukumay jawaabta labadaa su'aalood ay ka jawaabtay miyayna dhici karin in la yidhaahdo waxyi baa nebiga loogu sheegay in gabadhan marka ay la timi yacnii iimaankii oo dhan ay la timi oo iimaankeedani u yahay iimaan xaqiiqiya u yahay iimaan xaqiiqiya wy waxaa la odhanayaa maya taas culammada wax ku tegay ma jiraan haddii waxii nabiga loogu sheegi lahaa yacni ma sameeyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam su'aaluhu weydiinaayo laakiin su'aaluhu weydiinaayo inay markaa jawaabta uu sheegayaa ku dhisan tahay baa laga qaadanaya markii ay ka jawaabtay labada su'aalood baa nebigu yidhi actiqhaa cilaanu sheegay cilladu waa maxay fa innaha mu'mina iimaankaasi waa maxay waa iimaankii xukmiga ahaa dadka qaar marka waxaa laga yaabaa inayna fahmin farqa u dhexeeya iimaan xukmi ama iimaan daahir iyo iimaan xaqiiqi oo laga yaabo inay moodaan iimaan meel kastay ku soo aroortay oo macno keliya in looga jeedo hada khalaq in markaa sidaa loo qaataa oo lays yidhahdaa marka mawdicu nusuusta ka soo aroorayba iimaan waa bimacnan dee sax maaha marka nusuusta laynoogu sheegay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min wala walaaamatu mu'minatun khayru min mushrikatin walow acjabatkum amadan mu'minada maxaa looga jeedaa binasi alqur'aan mu'mina ma iimaan xaqiiqiya oo asnaaftii iyo noocyadii iimaanku wada xaasil yahay miyaa maya mu'miniinta markuu qofku ka weli yeelanayo muwaalaad u samaynaayo ma iimaan xaqiiqiyuu ku ogaado inay mu'miniin yihiin oo ictiqaadkii qalbigu jiro oo yaqiintii jirto oo ikhlaaskii jiro oo asnaaftii kale iimaankuna jirto camalka daahirka waa la arkayaa ee odhahda laakiin waxaa qalbiga ka dhacaya ee camal iyo ictiqaad ah iyo yaqiin ah dee waxaynu taalacanayna maaha axkaamta adduunyana kuma xidhno qof dumaro aan mu'minad ahayn ha guursan haddii lagu yidhaahdo yacni sidee waxa weeye loo xaqiijinayaa inay mu'minad tahay sidee loo xaqiijinayaa ninku inuu muumin yahay wala cabdun mu'minun khayrun min mushrikin walow acjabakum waa mu'min iyo mu'mina fii axkaami dunyaa ile ictiqaadkii qalbigii iyo yaqiintii iyo ikhlaaskii iyo inay jiraan ma ogin waxaa dhici karta isagoo acmaasha iyo oraahda muujistay oo muslimiinta la tukanaya oo la soomaya oo jihaadka la gelaya oo xajka marka waxaa yacni la imanaya oo afka marka waxaa ka qiraya haddana marka baatinka inuu munaafiq yahaa dhici karto yumkin oo munaafiqnimo qarsanayo ruuxu inuu munaafiq yahay iyo inuu muumin marka waxaway xaqiiqatana yahay dee taa ma kala garanayno laakiin qofkii daahirkiisa wanaag aynu ka aragno narju lahu alkhayr ka xumaan daahirkiisa ku aragnana yani nakhaafu calayh waa u baqaynaa ya laakiin raxmadda ilaahay ka quusin mayno haddaanu mar kufriyino kufri la imaan haakada calaa kulli xaal aan u soo noqonna mas'aladan culammadu markay ka hadlayaan khilaafkan wuxuu ku saabsan yahay yacni waxa weeye iimaanka xaqiiqiga ah ee allah agtiisa qofka ka anfacaya iimaankaasi waa qowlun billisaani wa ikhlaasun bilqalbi wa camalun biljawaarix soo nabiga laynooma sheegin inuu dadka qaarkood aanu munaafiqnimadooda ogeyn oo madiine la joogay inay munaafiqiin haddana qaar ahaayeen wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli almadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum nebi maxamed baa lagu yidhi inay munaafiqiin yihiin ma ogin afraad madiine la jooga afraad madiine la jooga oo daahirkoodu ka muuqday acmaasha islaamka inay la imanayaan shahaadateynka afka ka qirayaan camalka daahirkaana ay la imanayaan ayaa haddana baatinka waxay ahayeen munaafiqiin nebigu aanu ka warqabin inay munaafiqiin yihiin haakada marka iimaanku waa qowlun bilisaani wa ikhlaasun bilqalbi wa camalun biljawaarix culamada qaar waxay ka cabiraan iimaanku waa qowlun wa camal waa qowli camal markaasay laba markay ka dhigaan bay laba kale ka dhaliyaan wa qowlun billisaani wa qowlun bilqalbi wa camalun bilqalbi wa camalun biljawaarix labadiiba mid walba laba ay u sii qaybiyaan iimaanku waa odhaah iyo camal afka in laga yidhaahdo waxaa afka aad ka tidhi aad ka qirtayna qalbigana inay ka soo baxdo aad ka tidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah markaad afka ka tidhaahdo waa qalbigana ka soo baxdaa oo qalbigana aad ka tidhaahdaa wa qawlun billisaan wa qawlun bilqalbi camalkiina wuxuu noqonayaa camalun bilqalbi wa camalun biljawaarix in qalbiga laga camal falo jawaarixdii xubnahana laga camal falo camalka qalbiga waxaa soo gelaya ikhlaaska ilaahay camalka loo saafiyeelaayo waxaa soo gelaya khawfka ilaahay laga baqanaayo waxaa soo gelaya rajaaga ilaahay la rajaynaayo waxaa soo gelaya tawakulka allah la tala saaranayo waxaa soo gelaya idcaanka qalbiga ee qalbiga laga hogaansamayo ee allah loo khuduucaayo iyo acmaasha quluubtee kaleba waa soo gelayaan ictiqaadka baatilka in laga tago yacni markaa camalka ilaahay kheyrkii in loo sameeyo in layska daayo yacni waxyaalahaasoo dhan waa soo geliya camalladii xunxumaa ee qalbiga in laga tago waa soo gelaysa waa yahay camalu biljawaarix waxaa markaa soo gelaya in acmaasha saalixa ah ee jawaarixda ka dhacaysa lala yimaado salaada camal jawaarix badan baa ku jira rukuuc bay leedahay sujuud bay leedahay istaag bay leedahay fadhi bay leedahay yacni camallo badanoo jawaarixda ka dhacaya bay leedahay qowlkii iyo ikhlaaskiina waa leedahay haakada faatixa la akhrinayaa atixiyaad baa la akhrinayaa takbiir iyo tasbiixaad baa lala imanayaa camalkii qalbigana waa leedahay camalu jawaarix waxaa kaloo soo gelaya zakada inaad bixiso soonka inaad soonto oo aad ka afhaysato oo iska dayso waxyaalaha mufatiraadka ah biniyati taqarub biniyati sawm haakada waxaa soo gelaya xajka la xajinaayo waxaa soo gelaya camallada kale ee wanaagee la samaynayo culamada qaarkood marka waxay ka dhigaan saddex qaybood marka hore sida uu hadda sheikhuba maray qaarna marka hore labay ka dhigaan labadiibay deedna markaysaa laba kale ka keenaan tacriifka markuu soo sheegay haddana markii dambe wuxuu ku soo daray muwaafaqatu sunna waa qowl iyo camal iyo niyo iyo sunnadoo la waafaqo waxaanu tilmaamay inaynay kala maarmayn oo bidca ilaahay looguma dhowaado qowlkiiyo camalkuna hadduu niyo ka maran yahay dee ma ansaxay qowl mujaradoo aanu camal la socon laa camal qalbi walaa camal jawaarixna isaguna ma ansaxayo iqraar keliya ou qalbigii afka ka qiraa dee keligii ma asaxay intaa mid walba waxaa la rabaa inay israacaan ayaa markaa la rabaa intaas mid walba inay israacaan baa la rabaa camalkiina camal qalbi iyo camal jawaarix buu labadaba leeyihi camalka qalbiga iyo camalka jawaarixduna way isku xidhan yihin oo way islaazimayaan alaa ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kuluh wa ida fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalb jidhka waxaa ku sugan cad yar hadduu hagaago jidhku wada hagaagaayo hadduu kharrimana jidhku wada kharrimaayo kaasi waa qalbiga marka qalbigu hadduu wanaagsanaado daahirkuna waa wanaagsanaanaya wanaagga wanaagsanaanayana waxay ku xidhnaanaysaa kolba inta wanaagga qalbigu leegyahay hadduu yaraado waa yaraanaysaa hagaagga markaa jidhku hagaagayo ama jawaarixda sarena hagaagayaan hadduu weynaadana waa weynaanaysa yacni waa isku xidhan yihin talaasum baa ka dhexeeya talaasum ayaa markaa ka dhexeeya talaasumkii markaa dacfa mar ku imanayo dee mar bay daciif tahay waxa qalbiga ku sugan daciif yahay ila dadka iimaankooda qalbigu isma le eka qaar buu misqaala darra yahay qaar buu yahay marka waxa weeye intaa wax ka weyn marka kolba intuu leegyahay iimaanka qalbigu ayaa waxa markaa daahirka ah odhah iyo camalba ay iyaguna la ekaanayaan salaaxa ka imanaya saasuu markaa marna u badan karaa marna u yaraan karaa yacani labada mid walba ay uga iman karta in la yidhahdo acmaasha jawaarixdu ma soo gelayso iimaanka sax ma aha iimaanka waa soo gelaysa wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahaan mid doonaayo camalkiinna inuu lumiyo waxaa looga jeedaa sida asbaabu nusuulkuba caddaynaayo salaaddii baytulmaqdis ay u tukanayeen baa iimaan lagu itlaaqo o lagu magacaabay iimaan baa lagu ilaaqay iimaanakum bimacnaa salaatakum marka salaaddii waa iimaan salaaddii waa iimaan waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aliimaanu bidcun wa shucba faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaha imaadat aladaa can alariiq walxayaau shucbatu min aliimaan xadiiska saxiixa iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood weeye riwaayaadka qaar waxaa ku yimi aliimaanu bidcun wa situuna shucba dhowr iyo lixdan qaybood weeye iyo dhowr iyo toddobaatan qaybood weeye riwaayaadka kala duwan riwaayaadka qaarkoodna shakaa ku yimi laakiin riwaayo jasminaysa oo cadadka badan sheegaysaa way jirtaa marka waxa weeye ta ziyaadada koobsanaysaa muqadam ah siday a'immada qaarba arjaxeen waayo ka ziyaadiyey ayaa markaa ziyaadatu cilmin weheliya ya man xafida xujatun calaa man lam yaxfad aziyaadatu min asiqati maqbuula haakada faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah shucabka iimaanka iyo qaybaha iimaanka waxa ugu koreeya odrhodka la odhanayo laa ilaaha ila allah wa adnaaha waxa uga hooseeya imaadat aladaa cani ariiq waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaya ayaa shucabka iimaanka ugu horreeya marka waddada in laga dariiqa laga baydhiyo waxa dadka dhibaya waa min aliimaan wain kaana adnaa shucabi aliimaan haba ahaado qaybaha iimaanka ta ugu hoosaysa ee iimaankay ka marka qowlkiina waa la sheegay camalkii wax ka midana waa la sheegay camaluljawaarix camalu qalbigiina waa la sheegay walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku waa qeyb iimaanka ka mida xishoodku halkuu ka dhacaa laga xishoodaa qalbigaa laga xishoodaa uu ka soo fulaa xishoodku qalbigu ka soo fulaa idan marka xishoodku inuu qalbiga ka mid yahay ayaa xadiisku nas garaynaya acmaashu inay iimaanka ka mid tahay waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah, dee iimaanka waa loo nafiyaaba laa iimaana liman laa amaanata lahyu wallaahi laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah ma rumaynaayo kii aan dariskiisu ka badbaadin oo ka nabadgelin dhibaatooyinkiis marka iimaankii camalka wanaagsan in la waayo waa loo nafiya waa loo diidaa iyadoo nafyigu marna u dhacaayo asalka in la nafinaayo marna u dhacaayo kamaalka waajibka ah in la nafinayo iyadoo labada noocba u leeyahy labada noocba u leeyahy laa yazni zani xiina yazni wa mu'min yani waxaa loo jeedaa iimaankii kaamilka ahaa ee waajibkaha baanu rumayn aslu iimaan haba ku sugnaadaba looma jeedo hadduu zinaysto waa gaaloobay macnuhu ma aha laakiin waxaa laga tilmaamayaa iimaankiisaa naaqis oo iimaan marka waxa weeye kaamila ayaan u sugnayn kamaalka la nafinayana kamaal mustaxaba maaha waa kamaal waajiba waa kamaal waciid waa kamaal waayitaankiisa waciid ka dhalanaayo oo lagu dhaleecaynayo oo uu ciqaab ku mutaysanayo haakada shaekhulislaam ibnu taymiya wakayruhu waxay sheegeen iimaanka in loo nafiyo ama asalkiisa in la waayey sida hadalku allah u yidhi wa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin asalkii baa markaa la nafinaya asluliimaanba male waa kufaar fi lbaain munaafiqiintu gaalnimay qarsanayaan hoostay gaalo ka yihiin walow axkaamta islaamku ha ku dareerto oo daahirka islaamnimaha loo xukumabe intay qarsanayaan kufriga iyo gaalnimada inay muujisan yacni waa kufaar fi lbaatil laakiin daahirkii kufriga kuma sugnaan ee waxay muujisanayaan way qarsanayaan kufrigee islaamnimay muujisanayaan qawl iyo camalba haddii wax ka soo yaro baxaan ila waxa qalbiga ku jiraa marbay dabadda u soo baxaane markiiba ama waa dafirayaan ama waxay muujisanayaan inay ka noqdeen ama way dafirayaan waxay odhanayaan maanu odhan say wakhtigii nebigaba samayn jireen calayhi salaatu wasalaam marka aayaduhu ku soo degaan ay ku caddaato towbad bay muujisan jireen inay ka toobad keeneen oo ka noqdeen ya saasay muujisan jireen marka iimaanka waxaa loo nafiyaa ama asalka in la waayo ama kamaalka waajibka in la waayo laakiin kamaal mustaxaba iimaanka looma nafiyo marka tacriifka iimaanku waa sidaas maraatibna waa leeyahay waana duu shucab qaybuu u saaxiib yahay wuxuu leeyahay aslun asal oo waxa weeye waa qadarka ugu yar ee qofku markaa waxa weeye iimaan saxiixi ugu sugnaanayo walow mihqaala dara min iimaan ha ekaadabe ow khuluudka kaga badbaadayo mashii'ada ilahay inuu hoos yaallana ku mutaysanaayo wa aslu liimaan wa aqalu qadri min aliimaan iimaan saxiixa qadarka ugu yar ay ku dhacaysaa laga tilmaamaya asluliimaan marka aslu iimaan haddii la waayo kufri baa bedelaya gaalnimaa beddelaysa oo imanaysa haddii asluliimaan la waayo waajibuliimaan haddii la waayona fisqi baa beddelaya oo faasiq buu noqonaya ama muminu biimaanihi faasiqun bikabiiratihi ama faasiqun ama caasin ama muminu mu'minun naaqisuliimaan intaa mid ka mida lagu cabiraya alfaasiqu almiliyu ka la yidhaahdo nooca saddexaad waxa weeye waa kamaalu aliimaan oo kamaalkii mustaxabka hadda aynuga jeedno waayo waajib liimaan baa marka kamaalkii waajibka ku dhacay isagana kamaaluliimaanka mustaxabka ah haddii la waayo naqsu daraja ka imanaysaa laakiin kufri iyo fisqi bedeli maayo laakiin naqsu daraja darajaadku inay nuqsaamaan baa ka imanaysa haakada in la yidhahdo iimaanku waa iqraar keliya oo afka laga qiraayo waa baatil waayo waxay ka hor imanaysaa wa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wabilyowmi alaakhir wamaa hum bimuminiin ictiqaadkii qalbiga haddii la waayo de waxay noqonayaan marka waxa munaafiqiintii bay noqonayaan nifaaqoodu ictiqaadiga ahaa ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar qalbiga in laga aqoonsado laga garto aan laguna dhawaaqin lana samaynna gaalnimada lagaga bixi maayo aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum kuwii aanu kitaabka siinay buu allah yidhi waxay u garanayeen nebigu inuu nebi xaqa yahay siday ubadkooda u garanayeen oo kalay u garanayeen dee haddana taa kumay islaamin gaalnimadii qaar ku sugan ayay marka ahaayeen haddii waxa weeye acmaashii qulubta la waayana waxay noqonaysaa waxa weeye dee kufri baa imanayaan oo qowl afka iyo qalbigoo keliya laga yidhaahdo laguma badbaadayo aslu iimaanna lagu heli maayo aslu iimaanna lagu heli maayo waa in camalkii qalbiga la helaa oo shuruuddii laa ilaaha ila allah dee waxaa ka mida ikhlaaska ka mida maxabada ka mida idcaanka qalbigaa ka mida yacni waxa weeye shuruudihii baa markaysaa waxba maqnaanaya shuruudihii baa maqnaanaya waa in maxabadii iyo ikhlaaskii iyo yacni sidqigii iyo lala yimaadaa acmaal quluubkii markaysa markaa lala yimaadaa waayahay acmaasha jawaarixda lafteeda waxa weeye haddii camalkii quluubtu uu jiro kolbaa inta uu leeg yahay buu camalka jawaarixda uu keensanayaana la ekaanaya hadduu yaraado waa yaraanaya hadduu batana waa badanaya waa badanaya mana suuragal ahaa qof marka waxa weeye yacni muslim ahaa cimrigiisoo dhan camal jawaarix inaanu la iman wax dhici kara maaha wax dhici kara ma aha camallada jawaarixdana waxaa ugu sii miisaan badan marka kufriyaadka laga tago oo camalka kufriga ah laga tago yacni salaada in lala yimaado ayaa ugu sii miisaan badan marka afarta camal ee mabaanida la yidhaahdo culammadu ahlu sunna waa isku khilaafsanaayeen ku kastoo ka mida tegista laga tago ma lagu gaalaysiinayaa mise qaarkood baa lagu gaalaysiinayaa mise laguma gaalaysiin maayo yacni marka waa khilaafun bayna ahli sunnati waljamaca waa salafkii waxay isku khilaafeen ayay markaa ka mid tahay waxayse badanka salafka u badnaayeen oo ay ku tageen salaada tegista laga taga inay gaalnimo tahay nusuustana waa ku soo aroortay oo kufri lagu itlaaqayo ina bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa faman tarakaha faqad kafar waana laga soo naqliyey saxaabada qaarkood inay markaa eh, gaalaysiiyeen qofka salaada ka taga walaa yuclamu lahum mukhaalifun min asaxaaba cid saxaabada ka midoo ah ku khilaaftayna lama oga waa tii uu yidhi marka cabdullahi bnu shaqiiq albajari uu yidhi saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxaa acmaasha ka mida oo tegista laga tago gaalnimo ay u qabeen oo aan salaadda ahayni ma jirin laakiin salaadda waxay u qabeen baa ka dhalanaysa inay gaalnimo tahay inay u qabeen marka iimaanku waa ziyaadaa taacadu ku siyaadaa macsidaanu ku nuqsaamaa yaziidu biaaca wayasdaad aladiina aamanuu iimaana yacnii iimaanku waa kordhaa daacaadku ku ziyaadaya liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim eh, macsidana waa ku nuqsaamaa inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna alsalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum almu'minuuna xaqa macsidana waa ku nuqsaamaa oo dunuubta waa ku nuqsaamaa bal tarku aaca yani waa ku nuqsaamaa laakiin macsida inuu ku nuqsaamaa waa ugu bidhaan dheerta saas aawadeed baa laynoo sheegay dadku iimaankoodu inay kala tegan yahay oo bimacnaa kala miisaan badan yahay qaarkood iimaankoodu dirham la eg yahay qaar diinaar la eg yahay qaar misqaala darra la eg yahay qaar ka yar yahay qaar iimaankoodu dee markaa uu aad u weyn yahay nooc walba inay leeyihiin nooc walba inay leeyihiin marka macsidu iimaankii waa nuqsaaminaysa iimaankii waa nuqsaaminaysa man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan adcafu liimaanna waa iimaan naaqisu noqonaya nuqsaani ku suganta adcafu min hayri xadiiska culamada qaarkood waxay ka deliishadeen wax aan markaa qofku ku dambaabin inay dhici karto iimaankiisu inuu ku nuqsaamo waayo qofkii kari kari waayey munkarka inuu ku bedelo gacanta oo awoodi kari waayey inuu munkarka ku bedelo afka labadaba waa kari kari waaye waa macduur uma soo hadhin mooyaane qalbiga inuu ka karaahiyaysto ka naco karaahadii iyo inkaarkii qalbigana waa la yimi haddana adcafuliimaan baa xadiiska lagu itlaaqa maxaa lagu itlaaqayaa wa adcafu min hayrihi yani ihbaat اladcafiyati laa tastalzimu ضucfa aliimaan iimaankaa daciif iyo waa adcaf waa kala duwan tahay farqa udhexeeya marka lehe waa adcaf xagga dacfiguu ka habeen xigaa kaa kala laga tilmaamaya oo kaa kale fadiilo dee iimaanoo ziyaada abuu layimi inkaarkii gacanta ama inkaarkii afka saas aawadeed waa aksaru sawaaban kani waa macduur haddana iimaankiisi inuu adcaf yahay baa la sheegay saas aawadeed baa dumarku marka dee ay dhiigagga yeeshaan salaadda iyo soonka wataynayn la imanayn faman ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka nuqsaanu diin diinkeedu inuu u nuqsaamayo awqaaddaa ay macduurada tahay ee cudurdaarka ay leedahay oo dhiigga dhalmada ama dhiigga caadada ay leedahay oo salaadda iyo soonka ayna la imanayn diinkeedu inuu ku nuqsaamayo ayaa xadiisku sheegaya faman ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diin nuqsaan diinna waa nuqsaan liimaan waa nuqsaan liimaan marka macsida waa ku nuqsaamaa afladana waa ku nuqsaamaa iyo taacada in laga tago wa in kaana macduuran wa annahu laa yakfuru axadun min ahli lqiblati bidanbin wa in kaana kabiira waxaa kaloo a'immada ahlu sunna ay ku ijmaaceen annahu shaniye laa yakfuru ama laa yukafaru labadaba waa loo xarakayn karaa laa yakfuru ma gaaloobaayo axadun cidnaba oo min ahli qiblati ahluqiblaha ka midi ah, bidembin sabab dembi ku gaaloobi maayo ama laa yukafaru lama gaalaysiinaayo haddaad sidaa u xarakayso axadun cidnaba oo min ahli ahliqiblati ahluqiblaha ka mida ah, yacni muslimiinta ka mida ah, bidembin sabab dembi lagu gaalaysiin maayo wain kaana kabiira walow dembigaasi haba noqdo mid weynba ha noqdeen mar haddaanu dembigu gaalnimo ahayn ayu dembin ou la yimaado milladda lagaga saari maayo haddaanu xalaashan hadduu xalaashada wuxuu noqonayaa inuu ku gaaloobaayo oo xalaalnimo uu caqiideeyo walaa yuxbitu aliimaana iimaanka ma burinayo hayru shirki billaahi shirkiga allah loo shariig yeelo oo laga gaaloobo wax aan ahayni iimaanka ma wada burinayo laakiin iimaanka gaalnimadu waa burinaysa haddii allah cid kale la caabudo iimaankii waa burayaa bishartihi kama qaala subxaanah siduu allahba uu yidhi ama waxa u daliila liqowlihi subxaanah hadalkiisa allah u yidhi olekaafku waa tacliil maadan waa masdariyo maada iyo ficil ka dambeeye masder ka dhalaali liqowlihi subxaanah lain ashrakta layaxbatanna camaluk ay wallaahi allah baan ku dhaartay lain ashrakta haddii aad shirki gasho aada shirki la timaado ilaahay wax la wadaajiso cid kale la caabudo khasaa'istiisii cid kale la siiso la yaxbadanna bure u bure u bure camaluka camalkaagu bure camalkaaga dhan baa buraya camaluka shay camalka ka mida laga tilmaami maayo waa acmaashaadoo dhan cumuumka xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay idaafada loo idaafeeyey yacni macrifada loo idaafeeyey acmaashaadoo dhan baa buraysa isimka haddii shay macrifaa loo idaafeeyey wuxuu faa'iideeyaa cumuum wuxuu kala soo qaatay aayadda kale ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wowga wuxuu u dhigay yacni labada aayadood buu isku cadfayaa kaannahu inuu yidhi wa qaala subxaanah wuxuu kaloo allah u yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo cid kale lala wadaajiyo ama laga gaaloobo ilaahay ma dhaafayo ciddii ku dhimataan ka toobadkeenin uma dhaafayo wayakfiru waa dhaafayaa maa duuna daalika waxa gaalnimada ka sokeeya wuxuu u dhaafayaa liman yashaau kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa halkan wuxuu kaga warramayaa sheikhu laba masalo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay cid muslimiinta ka mida ahlu qiblaha muslimiinta looga jeedaa laguma gaalaysiinaayo ama kuma gaaloobaayo dembi gaalnimada ka sokeeya si kastaba ha u weynaadee si kastaba ha ugu noqnoqdee kuma gaaloobaayo haddaanu xalaashanin dembigaasina uu yahay dembi gaalnimada ka sokeeya bidembin waxaa loo jeedaa bidembin duuna alkufri alakbar waayo shirkigu inuu burinayo waa sheegay camalka inuu burinayo marka kaannahu uu leeyahay bidembin duuna shirki billaah dembi gaalnimada ka sokeeya cid ahlu qiblaha ka mida ku gaaloobi mayso mujaradkiisa ma diidayso taasi hadduu xalaashado inuu ku gaaloobayso waayo waa laysla ogol yahay dembiga hadduu xalaashado inuu gaaloobaayo waa laysla ogol yahay laakiin waxaa laga tilmaamaya waxaa kale jira mujaradu dembi iyo shay kale markuu ku ladhan yahay oo gaalnimo noqonaya sida istixlaalkii way kala duwan yihiin waayo istixlaalku daatadiisu kufri u yahay wa in lam yafcal yaanu samaynbe marka waxaa la kala farqinayaa dunuubtii baa laba qaybood loo qaybinaya min xaysu takfiiru wa cadamuhu marka laga eegaayo laba qaybood baa loo qaybiyaa marka laga eegaayo xagga kabiirada iyo kabiiro la'aanta iyo weynaanta iyo weynaan la'aanta marka laga eegaayona waxaa loo qaybiyaa kabiire iyo sakaa'ir ama akbarulkabaa'ir iyo kabaa'ir iyo sakaa'ir laakiin marka xagga takfiirka iyo gaalaysiinta laga eegaayo waxaa loo qaybiyaa yacni shirki ama kufri billaah iyo duuna alkufri alakbar ama duuna ashirki labada qaybood baa loo qaybiya qaybinta sidaa loo qaybinayana waxa u daliila aayadda qur'aanka baa u daliila ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa sidaas awadeed baa imaam albukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystay baabun almacaasi min amri aljaahiliyati walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki alimaam albukhaari waxau yidhi macaasidu umuurta jaahiliyada ee gaaladay ka mid tahay walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ama walaa yukafaru saaxibuha biirtikaabiha labadaba waa loo xarakeeyaa yacni ma gaaloobaayo ka macaasida u saaxiibka ahi ama lama gaalaysiinaayo ka macaasida u saaxiibka ahi samaynta uu macaasida samaynaayo ilaa bishirki shirkiga mooyaane macaasida kale lagu gaalaysiin maayo laakiin shirkiga irtikaabka uu la yimaa lagu gaalaysiinaya macaasida kale maxaa loogu gaalaysiinayaa culammadu waxay caddeeyeen macaasida kale waxaa loogu gaalaysiinaya biistixlaalihaa xalaashadka la xalaashado xalaalnimo loo caqiideeyey baa loogu gaalaysiinaya laa biirtikaabiha marka hunaaka farqun bayna alirtikaabi waalistixlaal farqi wuxuu udhexeeyaa macsida imaatika lala yimaado iyo xalaashadka la xalaashado xalaashadku waa maxay waa ictiqaadu annaha xalaal sida ahlucilmigu ku fasireen qaatibatan shaykhulislaam ibnu taymiyana ka mid yahay culamada ku fasirtay oo kitaabkiisa asaarim almaslu uu ku sheegaayo alistixlaalu waa ictiqaadu annaha xalaal istixlaalku waa caqiidada la caqiideeyo inay xalaal tahay la rumeeyo ayaa la yidhahdaa istixlaal la yidhahdaa xalaashad daad markuu sidaa qaacidada u sheegay daabidka ayuu suwarka soo gudagelaya oo saddex usii qaybiyey uu sheegay saddexdiiba waxay ku guda jiraan ictiqaadu annaha xalaal taasay ku jiraan adamaaragta marka waxaa weeye caqiidada la caqiideeyo inay xalaal tahay walow yaan laba samaynbe waa lagu gaaloobayaa shaygii dembiga ahaa ee macluum min adembi daruura ahaa inuu dembi yahay xalaashad kale xalaashada waa lagu gaaloobaya mar baa dhacdaa istixlaal in lagu itlaaqo noocaan mukafir ahayn oo maxay ah yacni caadaysadka macsida la caadaysto ama lagu noqnoqdo ama wax la mida ama samaynta la sameeyaba istixlaal camali waxay culamada qaar ka cabiraan nusuusaha qaarkoodna waa ugu soo aroortay macnaha iyadoo looga jeedo sida xadiiska abi daawuudka alkabaa'iru tiscun kabaa'irtu waa sagaal nebigu wuxuu sheegay kabaa'irtu inay sagaal tahay shirkigii ugu horraysiiyey ashyaa kaloo dunuub uu sheegay dembiga sagaalaadna wuxuu yidhi waistixlaalu beyt illaahi alxaraami axyaaan wa amwaata beytullaahi alxaraamka in la xalaashado bimacnaa xurmadii uu lahaa wax meel ka dhac ku ah in lala yimaado oo wixii xaramka loo diiday samaynta lagu sameeya istixlaal lagu itlaaqaya ila hadday gaalnimo tahay shirkii ay ku jiri lahayd iyo gaalnimada hore looguma dambaysiyeeno xagga dambe lama mariyeen gaalnimaday gudageli lahayd marka shuraaxdu dhammaan waxay tilmaameen waxaa looga jeedaa yacni noocaan mukafir ahayn baa laga tilmaamaya taas ayaa markaysaga looga jeedaa yani marka ay ku saabsan tahay marka calaa kulli xaal taasi ta laga hadlaya maaha istixlaalka ictiqaadiga ah ayaa la sheegayaa yacni marka ayaa la sheegaya tan marka mukafirka ahi waa in markaa qofkii hadduu afka ka yidhaahdo waa xalaal walow lacaabba ha u yidhaahdo waxay noqonaysaa waa gaaloobaya istixlaal ictiqaadiya inay noqonaysa hadduu caqiideeyo walow yaanu kuba dhawaaqinbe inay xalaal tahay caqiideeyo waa ku gaaloobaya milladduu kaga baxaya hadduu yidhaahdo ilaahay ma xaaraantinimayn waa istixlaalkii bay la mid taho waa istixlaal ictiqaadi ah hadduu yidhaahdo yacni waan ogahay in ilaahay xarimay laakiin eh, ma yeelaayo anigu ma samaynaayo waana nacaya waa karaahiyaysanaya waa necbahay istixlaalka ictiqaadigaay soo gelaysa suwarkaa dhammaantood waa noocii mukafirka ahaa waana istixlaal ictiqaadi ah culamadana saasay u tafsiiliyeen marka dunuubta kabaa'irta hadduu qofku ku noqnoqdo iyo hadduu ku daa'imo ma noqonayso istixlaal mukafira noqon mayso firaqa khawaarijta qaarkood baa waxay qabaan dembiga kabiirada hadduu qofku sameeyo ku gaaloobi maayo laakiin hadduu ku noqnoqdo ku daa'imo waa gaaloobayaan waxay ka mid tahay min caqaa'idi alkhawaarij firqada najadaat la yidhahda ka mida oo min alfiraqi alqudaama firqooyinkii horreeye ka mid a maca kulli asaf dadka qaarkood oo sunno sheeganaya ayaa markaa ictiqaadkii khawaarijta markaysaga taqriirinaya o sugaya ole macsida haddii lagu daa'imo lagu israaro dembigii kabiirada ah wuxuu noqonayaa gaalnimay noqonaysa waana caqiidat alkhawaarij kutubulmaqaalaat oo dhan eeg annajadaad kabiirada inuu qofku la yimaado kuma gaalaysiinayaan laakiin markuu waxa weeyaan caadaysto ku noqnoqdo waa gaalaysiinayaan marka waxay ka mid tahay min caqaa'id alkhawaarij saas aawadee culamada ahlu sunnuhu waxay soo naqliyeen israarka macsi lagu israaraa inaanay kufri akbara ahayn yacni imaam nawowi wuxuu ku sheegayaa sharaxa saxiixu muslim kitaabuliimaan markuu sharxaayo ahluxaqu inay ku ijmaaceen israarka dunuubta qaarkood iyo kabaa'irta qaarkood lagu israaraa inaanu qofku markaa iimaankii bilkulliya uga baxayn oo ku gaaloobayn naxwu haada ibnu cabdilbar laftiisu wuxuu ku sheegaya kitaabkiisa attamhiidkuu ku sheegaya ahlucilmi kale waa sheegeen marka israarka macsida mukafir bidaatiha maaha tan xadiisulbitaaqa ee macaasi fara badan buu la imanayey macaasida caynkaasee la imanayana musir buu ku ahaa haddana waxa weye laguma gaalaysin ninkii sagaal iyo sagaashanka nafoo dilay ee reer banu israa'iil ka mid ahaa isagoo dembigii aada ugu noqnoqdo sagaal iyo sagaashan goor qatli xaqdarra a samaynaayey haddana lama odhan waad kufriday dembi dunuubta ka midoo ku biiray buu ahaa ee soo islaam lama odhan ee dee ka toobad keenun keenunbaa lalahaa ya miduu milladda kaga baxay ma aha miduu milladda kaga baxay oo ku gaaloobay yacni waxaweye ma aha ninkii khamriga cabbayey wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee magaciisa loodhan jiray cabdullaahi alximaar lagu laqabi jiray khamriga in badan buu cabbayey iyadoo khamrigii la xaaraantinimeeyey ibnu cabdilbar wuxuu odhanayaa konton goor buu khamri cabbay oo nebiga loo keenay ibnu cabdilbar baa odhanaya xadiiska maxaa ku sugan maa akara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu aleyh wasalam maxaa ka fara badan inta nebiga loo keenayo iyadoo khamrigaa lagu wado marka marar aad u badan inay dhacday khamrigaa in lagu soo qabtay ayaa xadiisku tilmaamaya haddana nebigu wuxuu u sugay maxabada ilaah iyo rasuulkiisa u jecel yahay fa innahu yuxibu allaha wa rasuulah hadduu gaaloobi lahaana maxabada ilaah iyo rasuulkiisu ma jirteene waa buri lahayd fa innahu yuxibu allaha wa rasuulah soo islaam laguma lahayn ee waxaa markaa waxa weye xadkii un baa laga jarayey xadkii baa laga jarayey ya marka inaan u gaaloobin baa adiladu ku tusinaysa waxyaalaha markaa dadka qaarkood ay moodaan istixlaal mukafira waxaa ka mida mujaaharada macsida lala jahro si caddaana oo jahri ah loo sameeyo ta noocaasi marka waxaa weeye waa dembi dunuubta ka mid ah oo kabiiro ah laakiin ma aha istixlaal mukafiro millada laga baxayo ma aha qaar baa waxay ka fahmeen xadiiskan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummaddayda dhammaantood waa la cafiyey kuwa mujaahiriinta macsida la jahra mooyaane waxay u fahmeen yacni maadaama la yidhi waxba iyaga la cafin maayo inay gaaloobeen bay moodeen markaase waxay yidhahen waa ridda dad mashhuuro caana ah oo markaysaga xataa dee la moodaayo inay cilmiga ku horeeyaan baa saas yadaa xataa taqriiriyey culammadii waxay sheegeen inay markaysa arrinka noocaasi ay tahay madhab alkhawaarij arrin baatila ay tahay xadiiskanna waa min ah, nusuusi alwaciid nusuusta waciidka ku soo aroortay ka mid tahay ya min nusuusi alwaciid hibilnaar buu gelaya iyo looma dembi dhaafayo iyo ashyaada noocaasi waa min nusuusi alwaciid dad ahlulqibla a ah marka sidaa lagu yidhaahdo oo taxta almashii unbay noqonayaan waxallo waxaa nusuusta nooca ku soo arooray dhammaan waxaa loo celinayaa ee dadka muslimiinta waciidada u soo arooray ah hadday tahay naar in loogu goodiyo hadday tahay marka in la yidhaha janno geli maayo hadday tahay in la yidhahdo lacafin maayo waxaa markaa loo celinayaa muxkamka loo celinaya waxa weeye wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafayaa cidduu doona inuu dhaafo marka dembigu haba weynaadaba e cid ahluqiblaha ka mida ah, mujarad dembiga uu la yimi o aanu xalaashan laguma gaalaysiinaayo dembigaasina uu yahay dembi ka sokeeya gaalnimadii weynaa culamada qaarkood waxay karaahiyeysteen cibaarada bidembin oo waxay isdhahen arma macno qalada laga fahmaa a'immadii sunnada qaarkood waxay odhan jireen waxa fiican in la yidhaahdo laa yakfuru axadun min ahli qiblati bikulli dembin bikulli dembin in la yidhahdaa fiican bay yidhahdeen ya laakiin bidembin waa laga fiican yahay oo macno qaladaa loo fahmi karaa bikulli dembin marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa salbulcumuum cumuumkaa la nafinayaa dembi kasta lagu gaalaysiin maayo laakiin dembiyada qaarkood oo gaalnimo ah hadduu dembigu gaalnimadu waa dembi haddii la gaalnimadu dembi ma tahay ha odhan maye dembi maahe waa gaalnimo waa dembi dhe waana acdamu dembin gaalnimadu waa dembi waana acdamu dembin fakulan akhadna bidembih dembiga lagu qabananayo waxaa ugu horeeya gaalnimada ayu dembi acdamu qaala an tajcala ilaahi niddan wahuwa khalaqak marka gaalnimadu waa dembi waana macsiyo waana acdamu dembin waa dembi kii ugu weynaa dembi kii ugu weynaa wey saas aawadeed si aan loo fahmin kufrigii inuu soo gelaayo bay bacdu ahlicilmi aimmadii ahlu sunnaha qaarkood waxay bikuli dembin waa in la yidhahdaa waa salbulcumuum ilaa cumuumu salbi salbulcumuum baa layahay cumuumkaa la nafinaya dembi kasta lagu gaalaysiin maayo ya marka gaalnimadii in lagu gaalaysiinaayo yani marka waxa weeye ishkaal ma leh laakiin culammada sidan tidhi waxay uga jeedeen bidembin duuna alkufri alakbari baa muraadkoodu ahaa saasay uga jeedeen saas aawoodee axmed ibnu xambal markii lagu yidhi laa yakfuru axadun min ahli qiblati bidembin wuxuu yidhi uskut yani fa ina tarka asalaati kufrun waayo salaadda in laga tagaa waa gaalnimo riwaayada mashhuurka ee imaam axmed waxay qabtay oo ku sugnaa yacni taariku salaadku inuu gaal yahay marka tarku salaa inay kufri akbara tahay ayaa riwaayadiisa mashhuurka ay ahayd iyadoo uu riwaayo labaad oo kale leeyahay oo dee culammadu dhammaan ay soo naqlinayaan asxaabtiisa qaarkoodna ay doorteen shaekhulislaam ibnu taymiyana aqwaashu ka soo naqlinayo ay ka mid tahay shanta riwaaye uu leeyahay uu ka soo naqlinayo kitaabuliimaan baa laba mawdicoo ka mida ah uu ka soo naqlinaayo wahaakada walaa yuxbitu liimaana hayru shirki billaah iimaanka ma burinayo gaalnimada allah laga gaaloobo waxaan ahayn iimaanka wax wada burinaya camalkao dhan iyo iimaankao dhan waxaa jira gaalnimo kufri akbar ama shirki akbar iimaanoo dhan bay burinaysaa camaloo dhan bay burinaysaa lain ashragta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin walow ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ku kastoo iimaanka ka kufriya camalkiisu waa bure dunuubta qaarkood camallada qaar bay burin kartaa markaasaa bacdu alacmaal ay dhici kartaa inay burto yani bacdu dunuub waa dhici kartaa camalada qaar inay buriso riyaagu camallada qaar buu burinayaa macaasida qaarkood camallada qaar bay burinaysaa qaarkood sawaabkooday burinayaan bacd lacmaal saas aawadeed baa markaa laynoo sheegay dunuubta qaarkood cidda la timaada camalkaa laga aqbali maayo ama wax la mida ama camalkaasaa buraya riyaagu camalku galuu burinayaa waana shirki asqar camalku gala ayuu burinaya tarsheegadka loo tarsheegto yani oo la manno sheegto qofkii sadaqadda la siiyey sadaqadii bay burinaysa sadaqadii ayay burinaysaa la tubtilu sadaqaatikum bilmanni waaladaa laakiin sadaqaday dee burinaysaa sadaqadaas uu qofku sadaqadaystay haakada man ataa caraafan fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla yacnii salaaddii inaan laga aqbalayn baa la sheegay wakhti mucayana laakiin wax camalkoo dhan wada burinaya waxaa jira maxay kufri akbar ama shirki akbar aayadda shirki baa lagu sheegay aayaddan aynu joogno iyo aayado kaleba lain ashrakta layaxbatanna camaluk walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun riddadana waxaa laynoo sheegay camalka inay burinayso wman yrtadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaaakhira aayadda kalena kufrigay sheegtay waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh marka gaalnimadii weynayd camalka way burinaysaa shirki iyo kufri ma isku mid baa mise waa kala duwan yihiin culammadu laba qowl bay ka leeyihiin waalkhatmu sahlun culamada qaar waxay leeyihin waa bimacnan kufri iyo shirki bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan cumuum iyo khusuus baa u dhexeeya oo shirki kastaa kufri waa yahay laakiin kufri kastaa shirki maaha kufrigaa guda ballaadhan laakiin waxaa laysla ogol yahay meelaha qaarkood in looga jeedo bimacnan saas aawadeed wejiga fiicani waxa weeyaan jumhuurku waxay qabaan farqi inuu udhexeeyo caam iyo khaas ay kale yihiin jumhuurku saasay qabaan inay caam iyo khaas kale yihiin kufri iyo shirki oo farqi u udhexeeyo oo kufrigu acam yahay shirkiguna akhas yahay oo khaas yahay baa jumhuurka culammadu qabaan laakiin waxaa laysla ogolaya aayaddan lain ashrakta layaxbatanna camaluk iyo aayadda in allaha laa yakfir an yushraka bih in gaalnimo oo dhan looga jeedo waa laysla ogolyahy waxa marka calaa kulli xaal laysugu keeni karaa oo marka ila arjaxsan in la yidhaahdo cinda aliqtiraan marka laysku lamaaneeyo yacni farqa u dhaxaynaya laakiin cinda alifraad marka mid ahaan la sheego oo aan la lamaanayn ka kalena waa soo gudagelaya ida ijtamacaa iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa ina aladiina kafaruu min ahli ilkitaab waalmushrikiina fii naari jahannam mushrikiintii iyo kufaartii waa la kala farqiyey calaa haada waxay noqonayaan caam iyo khaas inay yihiin calaa haada laakiin marka mid ahaan la sheego aan ka kale la sheegin sida waxa weeye markaa kufaaroo kalea la sheegay mushrikiintiina waa ku jiraan mushrikiinoo kalea la sheego waciidka loo sheega in allaha laa yakfir an yushraka bih an yukfara bihi oo yani waa soo gelaysa cid alle ciddii allah ka gaalowda marka cinda alifraad waxay noqonaysaa mid waliba ka kale inuu soo gudagelaayo macnihiisa laakiin cinda aliqtiraan inay markaa farqi u dhaxaynayo caam iyo khaas ay kala noqonayaan calaa kulli xaal gaalnimada weyni iimaanka waa burinaysaa camalkoo dhan bay burinaysaa laakiin waxay ku burinaysaa bisharti inuu qofku ku dhintay waayo aayadahani waa mutlaq saddexda aayadood saddex aayad waa tee aayat zumar iyo aayat alancaam iyo aayat almaa'ida aayat zumar waa joognaa lain ashrakta layaxbatanna camaluk aayat ancaam walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun aayat almaa'ida waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin saddexda aayad waa mutlaqa aayat albaqarana waa muqayada aayatulbaqara waa maxay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabidat acmaaluhum fi dunya walaakhirah qayd baa aayadda lagu daray qaydka lagu daray waxay tahay fayamut wahuwa kaafiruun ku kastoo diinka ka laabto ka noqda oo ka baxa oo dhinto isagoo gaal ah dhinta fa ulaa'ika xabidat acmaaluhum kuwa camalladoodu waa bureen wax camali uma hadhin ayu xasana oo u baaqiya ma jirto waxalla wuxuu camal wanaagsan soo sameeyey ya hadday ictiqaad tahay hadday acmaal quluub tahay hadday camalka jawaarixda tahay hadday qiraarka tahay hadday dikriga tahay hadday markaa waxbay camallo kaloo wanaagsan tahay waxalla wixii uu la yimi yimiye wanaagsanaa ee xasanaadii dhammaan waxay noqonayaan eber laakiin sharti maxaa ah inuu gaalnimada ku dhintay marka aayaddanna aayaadkaasna waa mulaq aayaddaasna waa muqayada ma laysku qaydaya mise la yskuma qaydayo culamadu laba qowl bay ka leeyihiin qowlka labada qawaacidda waafaqsan ee saxani waxa weeye in laysku qaydaayo yuxmalu lmulaqu cala almuqayad mulaqa ayaa lagu xambaaraya muqayadka lagu xambaaraya waayo culammadu waxay sheegeen haddii waxa weeye mutlaq iyo muqayad ay yimaadaan oo midna uu itlaaqan yahay midna uu qeydka ka maran yahay shardi gaara ama sifo gaara in lagu xidhay uu ka maran yahay midna qeydkaa ama uu leeyahay shardiga ama sifada midna waa muqayad midna waa mutlaq hadday sababta iyo xukunka ka midoobaan waa laba shay ya hadday sababta iyo xukunka ka midoobaan in mutlaqa muqayadka lagu xambaaraayo yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad marka sababtii waa ka midoobeenoo mid walba waa gaalnimo xukunkiina waa ka midoobeenoo faqad xabita camaluhu wa fi alaakhirati min alkhaasiriin waa xubuut alcamal iyo marka waxa weeye khusraankiisu inuu aakhire muuqdo waa xukunkii xukunkiisu markaa ifii aakhireba yeelanayo marka sababtiiyo xukunkii mar hadday isku mid ka yihiin mulaq iyo muqayadna kale yihiin yuxmal almutlaqu cala almuqayad mutlaqa muqayadka lagu xambaarayaa calaa haada qofkii gaaloobo gaalnimo ku dhaca haddaanu gaalnimadii ku dhiman ee ka toobad keeno towbad saxa camalkiisii buri maayo waa u soo noqonayaa sida waxa weeye markaa a'immada qaarkood mareen saas weeye qawaaciddana sida waafaqsan weeye nusuustana lagu kulminaayo la isugu haddaba qaar baa waxay yidhaahdeen bacdi muta'akhiriinta ka mida waxay yidhaahdeen iyadoo madhabka shaafici ay tahay in mutlaqa iyo muqayadka la ysku xambaarayo ayaa bacdi marka waxa weeye ka mida muta'akhiriinta shaaficiya ah waxay yidhaahdeen shaafici markuu leeyahay camalku kama buraayo uma jeedo sawaabkii camalka u sugnaanaya hadda muraadkiisu waa maxay wuxuu uga jeedaa bay yidhahdeen suurat lacmaal baa u sugnaanaysae sawaabkii ma soo noqonayo fuqahada mutaakhiriinta ee shaaficiya qaar baa sidaa yidhi oo ibnu xajar alhaytamiya ka mid yihiin laakiin wejigaasi sax ma aha sawaabku waxay tahay waa in sawaabku usoo noqonaayo weeye waana sida nusuustii adilada waafaqsan weeye axaadiista qaarkoodna waa laga daliishadaa aslamta calaa maa aslafta min khayr yacni marka waxa weeyaan waa laga daliishadaa wakhtigaa inaga dhacay halka inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk